بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد layliska labaad ee boga boqol iyo toddoba ku yaala layliska labaad waxaynu ka soo saaraynaa kinaayada nooc ka mid a waxaa laynu yidhi bayin waxaad soo saartaa almawsuufa ka la tilmaamayo almaqsuud ee loola qasdiyo xukunka fii kulli kinaayatin kinaaya kaste oo min alkinaayaati ilaatiya dhammaan kinaayadu saddex bay ka koobnayd saddexda ay ka koobnayd waa kinaaya can sifa iyo kinaaya can mawsuuf iyo kinaaya can nisba kolkaa cashirkeennan maanta waxaa su-aalaha oo dhan ka dhex muuqanaya kinaaya can mawsuuf weeye can sifa iyo can nisba midna maaha waa kinaaya can mawsuuf meel alla meesha aad aragto ama nambarka aad aragtaba beytka koobaad wuxuu yihi qawmun taraa armaaxahum yowma alwaqa mashkuufatan bimawaatini اlkitmaani wuxuu yihi qowmun waa qoom nimankani taraa armaaxahum waran warmadooda waranyadooda ayaad arkaysaa ama warmahooga ayaad arkaysaa yowma alwaqaa maalinta dagaalka mashquufatan tiyoo lagu mamanaysiiyey bimawaatini alkitmaani barta sirtu ay nimankan warmahoogu bartay sirtu taallo lagama karo buu halkay sirtu taallaa wahalkee talag maxaa looga jeedaa bimawaaini alkitmaan halka sirta qarisa waxa weeyaan qalbiga weeyaan kolkaa qalbigu ugu jeeda uga jeedaa waa mawsuuf markaa kinaaya can mawsuuf wa huwa alqalb qawmun taraa armaaxahum yowma alwaqa mashguufatan bimawaatini اlkitmaani qowmun waa qoom taraa armaaxahum warmahooga ayaad arkaysaa yowma alwaqaa maalinta dagaalka ayaad arkaysaa warmahooga mashquufatan xaalo ay tahay mid lagu mamanaysiiyey bimawaatini اlkitmaani halkay sirta lagu qariyo ama sirtuba ay taalo kolka waa maxay waxa weeyaan qalbi baa looga jeedaa mawsuufka qaala allahu tacaala allaa qur-aanka ku yidhi awaman kuwa yunashau awaman yunasha'u ka lagu barbaariyo fi lxilyati xariirta ka lagu barbaariyo wa huwa isaguna fi lkhisaami dooda hayru mubiin aan caddaysan karaynin laba tilmaamood buu alla sheegay subxaanahu wa tacaala cidna lama magacaabin laakiin kinaayo ahaan weeyaan oo kinaayadu ilama hadal sariix oo wax la caddaynaya maahe allaa yidhi kuwa xariirta lagu koriyo ee markay doodayaanna doodooda aan caddaysan karin waa la yska garanayaa markaa kuwa waa ayo waa dumarkii weeyaan waa annisaa wilbanaat weeyaan markaa amaa dumar baynu soo qaadan ama annisaa ayaynu soo qaadan ama albanaat baad soo qaadan awaman yunashau kuwa lagu barbaariyo fi lxilyati xariirta kuwa lagu dhex barbaariyo wa huwa isaguna fi lkhisaami dooda hayru mubiinan caddaysan karayn waxaa loo kala qaadaa dadka saddex qaybood baa loo kala qaadaa soo xadiidkii nebiga ma xasuusnidin alayhi salaatu wasalaam ina min albayaani la sixran uu nebigu dhahaa fasaaxada iyo hadalka waxaa ka mida mid sixira ayaa kamida oo qofku markuu ku hadlayo aad moodayso inuu ummadda ku sixrayo inta badan munaafiqiinta iyo ninka hadalkiisa aan runta la raadinaynin hadalkiisu aad buu u toosan yahay haddaad doonayso hadalkaagu inuu hadal run leh oo dee qawaaniin leh oo qodoba laazimaya hadduu noqon waayo hadal la sii daayey un hadduu noqdo inta badan hadal toosan buu noqdaa ilaahay baa nebiga ku lahaa munaafiqiinta markuu kala hadlayey wain yaquuluu tasmac liqawlihim hadday hadlaanba ka jeedsan kari maysi ilaahay aayad kale wuxuu ku lahaa salaquukum bialsinatin xidaad salaquukum bialsinatin xidaad waa astaamaha munaafiqiinta weeye waxaa jira awaman yunashau fi lxilyai wahwa fi lkhisaami ayru mubiin waa astaamaha dumarka weeyi kolkaas sidaa darteed culimada inta badan waxaad ku arkaysiin iyagoo leh allahuma ina nas'aluka asadaada fi lqowl wlfukahata fi lkalaam bay ragga qaarna ku daraan wlfukahata fi lkalaam kelmadaasi macaani badan bay leedahay kolley wlfukahata fi lkalaam kolka asadaada fi lqowl waa muhiim wey hadalkaagu inuu dhexdhexaad yahay waa muhiim weyi awaman yunashau kuwa lagu barbaariyo fi lxilyati xariir waa naaqis oo xariirtu waxay u buuxinaysaa intii ka dhinnayd bay xariirta loogu buuxinayaa wa huwa isagu fi lkhisaami dooda dhexdeedana hayru mubiin ma caddaysan karayo ilay waxay yidhaahdeen malaa'ikatu raxmaan baa inaafee wajacaluu malaaikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaaha malaa'igtii ilaahay addoomihiisa ahayd ayay dhadi ka aamineen inay yihiin markaasuu ilaahay leeyahay war ma ilaahayna waxaad siiseen banaad iyo hablo idinna waxaad qaadateen inamo ayaad qaadateen markaasuu ilaahay aayaddan ka dambaysiiyey aayadaha kolkaa waxa weeye waa bint ama banaat ayaa laga hadlayaa meeshan waa kinaaya can mawsuufa waa binta waxaa loo jeedaa kaana almansuur wuxuu ahaa fii bustaanin beer fii ayaami muxaarabatihi maalmuhuu la dagaalamayey ibraahim ibni cabdillaahi bni xasan ibraahim ibni cabdillaah faadima bintu rasuul ayaa dhashay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi wa radia allaahu canha faadima bintu rasuul waxa weeye ilm eh, inanay ayay u tahay weeyaan markaa ilmahan yar ayaybay u tahay waxaa dagaal qadhaadh ay wada galeen ninkii mansuur la odhan jiray wuxuu ninkaa uu nebigu awowga u ahaa uu ka qabsaday mansuur dhul ballaadhan oo ciraaq ka tirsan ayuu ka qabsaday gebagebadii waa la dilay markaa inankaa uu nebigu awowga u ahaa radia allaahu canhu boqol iyo sideed iyo kontonkii markay taariikhdu ahayd ayaa la dilay marka kaana almansuur mansuur wuxuu ahaa fii bustaanin meel beer ah ayuu ku dhex jiray fii ayaami muxaarabatihi maalmuhuu la dagaalamayey ibraahim ibni cabdillaahi ibni xasan ibraahim ibni cabdillaahi ibni xasan markuu la dagaalamayey ayu beer yar dhex fadhiistay wa wuxuu sii eegay ilaa shajarati khilaaf geed khilaaf la yidhaah sii eegay kelmaddan khilaafka la yidhaah asalkeegu af arabiga waa geedan midho lahayn weeyaan kolka waa geed bila faaiida ayaa khilaaf la yidhaahdaa markaa mansuur baa geed khilaaf la yidhaah sii eegay fa qaala lirabiic sheekh rabiic lo odhan jiray buu ku yidhi maa haadihi shajara war geedkani waa maxay magiciisu faqaala wuxuu ihi daacatan yaa amiir almuminiin geedka daaca la yidhaahdaa buu yidhi iswaafaq baa la yidhahdaa geedkan buu yidhi yaa amiir almuminiin haddaba daacatan yaa amiir almuminiin muxuu kaga kinaayoonayaa khilaafan buu kaga kinaayoonayaa wuxuu nacay inuu xadrada isagoo jooga khaliifka afkiisa ay ka soo baxdo kelimatu lkhilaaf ayuu nacay geedka asalkiisu waa khilaaf laakiin haddana xadradiisii istixyaaan minhu ayuu geedkii u yidhi daaca magaciisii rasmiga ahaa buu diiday waa kinaaya can mawsuuf mara rajulu nin soo maray fii saxni daari rashiid daartii rashiid haaruunu rashiid gurigiisa dhexdiisiibuu soo maray wa macahu waxaa maciisana ahayd xusmatu khaysuraan geedka khaysuraanka la yidhaah waxoogaa yar oo xagal ka mid ah uu soo urursaday buu haystay xidhin yar oo khaysuraan ah ayuu haystay ilayin khaysuraan magacan khaysuraani waa geed laakiin haaruunurashiid hooyadiibaa khaysuraan la yidhaahdaa iyadana haaruunurashiid hooyadii khaysuraan baa la yidhaha geedkan yar u sitaana waa khaysuraan fa qaala rashiidu rashiid baa ku yihi lilfadl binu rabiica fadl binu rabiica ayuu ku yidhi maa daaka horaa maxay wuxuu yihi curuuqu rimaax waa guntaa waranka laga sameeyo geedka waranka laga sameeyo guntiisa kol geedka waranka laga sameeyaana waa khaysuraan weeyaan waa warmaha buu yihi guntoodii weeyaan waxaan sitaa buu yihi haaruun rashiidow wa wuxuu nacay markaa fadl binu rabiica an yaquul inuu yidhaahdo khaysuraan muxuu u nacay limuwaafaqati dalika arrinkaasaa waafaqayay lismi ummi rashiid haaruunurashiid hooyadii magaceegu waafaqayo wuxuu ka xishooday inuu haaruunurashiid hooyadii magaceega uu soo qaato uu idhaa ah, khaysuraan markaasuu yidhi waa warmaha guntoodii weeyaan geedkii warmaha guntooda ahaan jiray waa kinaayo waxaana weeyaan khaysuraan buu kaga kinaayoonaya abunawaas nin la yidhaabaa gabay jiriyo wuxuu yidhi walamaa sharibnaahaa wadabaa dabiibuhaa ilaa mawdini lasraari qultu lahaa qifii ma wanaagsana gabaygani wuxuuna wanaagsanayn abunawaas sidanuu hadalka u dhigay si ka sahlan buu berinini u dhigay gabayga cumar binu khadaab buu u ahaa sidan si ka xun sida ka yar kooban oo kaba yar dhodhow buu nini cumar binu khadaab isagoo waktigiisii ayuu gabayga usoo dhigay cumar dhaar buu ku maray wuxuu idhi ilaahay waan ku dhaartay waan ku casilay buu yidhi xilkii waan kaa qaaday buu yidhi intaan nool ahayna xilii qaban maysid buu ninkii ninkiibaa isagoo yaaban cumar u yimid oo wuxuu idhi cumarow ilaahay baan ku dhaartay waad ogti waxa weeye arrinkaa maanan samaynin buu yidhi ka hadlay laakiin gabaygani carabkuunbuu ikaga soo dhacay oo qofka gabayaagiihina wixii kusoo dhacaa marar badan buu iska tiriyay isagoon ujeedinba wuxuu yahayba afkuunbuu ikaga soo dhacay buu yihi cumar cumar baa qaslay buu yidhi anna way ila tahay buu yidhi inaadan waxaa samaynine gabaygani afka inuu kaaga soo dhacay way ila tahay buu yidhi laakiin haddana buu yidhi kasoo noqon maayo mawqifkaygii hore arrinku waa sidii buu yidhi kolkaa abunawaas laftiisu nin khamriilaah ma ahayn laakiin maadaamo waktigii jaahiliga iyo waktigii islaamka ee hore khamrada aan la xarimin ay ka soo agdhodhoweyd raggii khamrada cabi jiray oo dhani meesha ay joogaan tilmaamo ay lahaydna ay garanayaan ayay mararka qaar afkooga ugu gebi jireen kuwii cabi jiray afkooga ay ugu gebi jireen qaala abunawaas baa yidhi fi lkhamri isagoo khamre ka hadlaya walamaa sharibnaaha markaanu cabnay buu yidhi wadaba dabiibuhaa jidhkayaga ay raacday buu yidhi ay u dhaqaaqday welibana wadaba ay tukubay dabiibuhaa kii tukubayey ilaa mawin ilasraar barta sirta la dhigo xaggaa iyo halkii sirta lagu kaydinayey markay u dhaqaaqday ayaan la hadlay buu yidhi waan adkaysan kari waayo qultu lahaa qifii baan kuii istaag xaggeed ku socotaa kolkaa waa inuu sii sikhraamuu doonayaa moogtahay ayuu ka baqayaa moogtahay markaasuu yidhi qultu lahaa qifi istaag almuhim markuu leeyahay ilaa mawin asraar muxuu uga jeedaa ilaa mawin asraar inaga halkaasa inoo kaliftay inaan gebagiisa soo qaadane mawin asraar waa alqalb weeyaan qalbigiibu waa kinaaya can mawsuuf markaa qaala macari wuxuu hi nin macari lo odhan jiray ama rayn maxbasayn loo yaqaanay fi sayfi isagoo seef ka hadlaya saliilu naari daqa waraanqaxaantaa kaana abaahu wraahu sulaala saliilu naar waa ilmo naareed saliilu naar ilmo naareed weeyi buu yidhi saliilu naar saliil waxa la yidhaha waa weladka waa ilmaha weeyaan saliilu naar kolkaa seef buu ka hadlayo wuxuu yidhi saliilu naar dabbaa dhalay buu yidhi seefta sababta uu dabbaa dhalay kuu leeyahay waxa weeyaan seefta dabku qayb laxaadle ayuu ka qaataa samaynteeda seefta layskama sameeyo uun horta dabbaa la geliyaa markay birtu kululaato kululaato ayaa dee loo soo qaataa waxyaabihii lagu samaynayey hadday tahay dubbo lagu garaacayo iyo hadday tahay biro lagu jarjarayo iyo markaasaa lasoo qaadanaya kolkaa seefta gebigeygaba dabbaa dhalay buu yidhi wa wa waa ilmo dab soo dhalay saliilu naari waa ilmo dab dhalay daqa waa daqiiqo aad buu daqiiq u yahay buu ku leeyahay aad buu daqiiq u yahay afkeyga markaad eegto dee seefta afkeegu hadduu balaadho ballaadho ballaadho dee cidna dili mayso laakiin afkeegii yaraabaa daqiiq noqday buu ku af yaroo daqiiqa ayay leedahay oo aada u qarsoon warraqa way dhuubatay dhuubatay dhuubatay seeftu way dhuuban tahay dhuuban tahay qiimahay waa dhuubnida seeftu xataa kaana abaahu waxabaad moodaa seefta aabbihii dhalay awraahu inuu dhexalsiiyey assulaala t b buu dhexalsiiyey buu seefta buu yidhi waxay la tahay aabbihii dhalay inay t ka soo dhexashay kolkaa t b bay kusoo dhalatay oo t bda dadka aad u dhuubtee kolkaa iyadaasay la dhuubatay bu ku dhacay kolkaasay saa ula dhuubatay haddaba gabaygan markaad isku geyso wuxuuna yidhi saliilu naar dab baa dhalay buu ina yidhi dabqa waa afkiisa aada u qarsoon buu ina yidhi raqa wuu yahay buu yidhi xataa kaana abaahu waxaad moodaa aabbihii dhalay owraahu inuu dhaxal u siiyey asulaala inuu dhaxal u siiyey baabad moodaa xanuunkaa sulaalka la yidhaah xanuunkaasaa ku dhacay la dhuubatay buu yidhi haddaba waxaan laga warramayaa waa maxay talo ila lama magacaabine waa kinaaya can sayf weya seef baa lagaga kinaayoonayaa kabirad waxa weynaatay sinu fulaan ninka hebel la yidhaha da'diisii wajaa'ahu waxaana u yimid annadiiru kii digayey baa u yimid war nadiirkaasi waa maxay nadiir digaha maxaa lagaga kinaayoonayaa ashayb ciraa lagaga kinaayoonaya waa ciradii iminka nadiirkaasi su'ila acraabiyu nin acraabiyaa la weydiiyey can sababi ishticaali shaybihi sababta ay ciradiisu la olashay fa qaala wuxuu yidhi haadaakani rakwatu shabaab waa boodadii dhallinyarnimada waxa weeyaan boodadii dhallinyarnimada weeyaan buu yidhi sharaabka marka la dhigo uu khamiiro ama qooshkeennaba markuu faxayo sow fudhfudh yar ma soo sameeyo waa calaamadahaa yaruu samaynayo weeyaanoo dhallinyarnimadiibaa intay nagu khamiirtay buu yidhi ayay mar soo booday kolkaa waa ciilkii dhalinyarnimadu ay keentay iska daaya buu yidhi kolkaa rakwatu shabaab maxaa looga jeedaa haddaba rakwatu shabaab maxaa looga jeedaa waa ashayb ciraa looga jeedaa waa kinaaya can mawsuuf markaa wa su'ila aakhar nin kalea la weydiiyey cirada oo faqaala wuxuu yidhi haada kani qubaaru waqaa'ici dahri waqaa'icdu waa dagaalada dahrina waa sanadka sanadka dagaaladiisu boodhkii uu nagaga tegay weeyaan buu yidhi dagaaladii sanadka boodhkii uu nagaga tegey weyi waxaan madaxa ka dul muuqdaa buu yidhi muxuu uga jeedaa marka boodhka dagaalka sanadka meesha kaga tegey ciruu uga jeedaa waa kinaaya can mawsuuf wa yurwaa waxaa la wariyaa ana alxajaaj ninkii xajaaj binu yuusuf la odhan jiray qaala wuxuu yihi liqadbaan binu lqabachara wuxuu ku yidhi qadbaan binu lqabachara la axmilanaka waxaan ku saari cala ladhami adham baan faqaala wuxuu idhi milu amiiri amiirka ka lamidka ihi yaxmilu cala adham adhamka uu ku xambaaraa walashhab iyo ka ashhabkaaba qaala wuxuu uhi inahu xadiid war xadiid baan ujeedaa qaala wuxuu uhi laan yakuuna xadiidan khayru min an yakuuna baliidan kolley waxay noogu iman doontaa kelmaddan lafteedu usluubulxakiim bay noogu iman doontaa xajaaj binu yuusuf nin luqadda ka yaqaanay ninkaa waa laga jira nin qabacsare la yidhaah ayaa maalin beer yaroo cinaba dhex tegey xajaajun baa la soo qaaday oo wuxuu yidhi ilaahow qoorta ka jar buu yidhi wa asqinii min damihi bu alla ilaahow dhiiggiisana aan cabbaa buu yidhi qoortana kaa xun ka jaray xajaaj la yidhaah ummaddii oo dhan buu laayay buu yidhi ilay nin xajaaj u shaqeeyaa meesha fadhiya xajaajoo intaa lagu yidhi maxaad u malayn xajaaj binu yuusuf hadda mararka qaarna cas ma ahayn afkaagani marar buu ku furan jiray ninkan iminka afkiisaa furan doonaa wuu dili lahaa laakiin afkiisaa furtay xajaajoo intaa lagu yidhi xajaaj wuu xanaaqayba wuu gubtayba ha loo yeedho buu yidhi qabacsana waa loo yeedhay kiiskiibaa lagu soo oogay markaasuu yidhi eeg looma sheegin halka laga raacay laakiin wuxuu yidhi un xajaaj intuu u la axmilanaka cala aladham xadhigga madow ee gawaadhida layskugu xidho soo maadan arag kaas adhab la yidhah laaxmilanaka ku saari doonaa oon kugu xidhxidhi doonaa cala aladhab xadhigga adhabka la yidhaha qawiga a ah baan kugu xidhaya adhabku mararka qaarna wuxuu noqdaa faraska madow markaa ninkii uu fahmay in la dilayo ma laakiin wuxuu is war ninkani waa amiiradde amiirku in wuxuun dila maahe waa inuu waxbixiyaaye adhamka maad uga dhigti buu yihi faras markaasuu yidhi nacam nacam buu yidhi intuu qoslay milu lamiir ninka amiirka oo kale ihi yaxmilu dadka wuxuu siiyaa uu ku xambaaraa al adhami faraska madow iyo wlashhabi ka midab midabka ah labadaba waad bixisaa adoo kale bu waan kaa filanayey bu yidhi ashhabka wuxuu u keenaya mataqaanaa mil amiiri yaxmilu cala ladham walashhab waa qareeno wuxuu ka dhigay ashhabka ka saaraysa adhabka xadhignimadii oo ashhabka waa faras midab midab ah xajaaj buu fahmay markaasuu yidhi qaal ina waylaka inahu qaala wuxuu hi an yakuuna xadiidan inuu adadkaado faraskuyu bir noqdo ayaa khayrun ka wanaagsan min an yakuuna beliidan inuu noqdo mid shilicsan ha amiirow ka adag waa ka fiican buu yidhi faraska adag waa kan doonayo buu yidhi keen wax kaste uu yidhaahdaba xajaaj ka bixi waayey markii dambe ayuu intuu qoslay uu raalli noqday ayuu yidhi war niya waxaad iga warantaa kiis dembiyaa layga kaa soo gaadhsiiye waaban cafiyo afkaagaan kugu cafiye buu yidhi bal iga waran waa lagu sheeke xumeeyey bu ah, amiir halkaanu fadhinay bal warayso bui beer baanu dhex fadhinay cinaba waxoogaa rucuda cinabaa iga sarreeyey bui maxaad uga jeeday qoorta ka goo bui yaa cinabkaa yar iisoo jaraan lahaa bui dhiiggiisa i waraabina oo mid nin dhiiggiisaa la cabaa casiirkaa la cabaaye bui yaa ii shiidaan lahaa bu yidhi cinabkan yar si xun bay kuugu dhigeen hadalka bu yidhi iska daa markaas halkaa ka bax cidna wax kuu diran mayse iska teg bui hadalkiisuu ku badbaaday markaa waxaan xasuustaa oday oday reer ciraaqu maalinna meel ku qabtay oday reer ciraaqoon garanaynin buu qabtay markaa xajaaj laftiisa weeyaan markii ay sheekaysteen buu xajaaj ku yidhi akhbirnii can isafaax dhiigyo cabkii ka warran bal hadda odaygii odhanaya akhbirnii can isafaax war dhiigyo cabkii ka warran markaasuu yidhi dhiigyo cabka yaad uga jeedaa markaasuu yidhi xajaaj binu yuusuf athaqafi war kii xajaaj la odhan jiray ka warranee dhiigyo cabka ahaa haddawaa xajaajku odaygu la hadlayaa markuu ka dhammaystay ayuu xajaaj intuu xanaaqay ayuu seeftii galka ka saaray markaasuu yidhi tacrifunii war may garanaysaa buu yidhi markaasuu yidhi laa wuu naxay odaygii markaasuu yidhi ana xajaaj binu yuusuf alladii tasifuhu bisafaax kaad ku tilmaamaysay dhiiggii cabku aniga buu yidhi odaygiina intuu dib u joogsaday buu yidhi wa tacrifunii anta hadda may garanaysaa buu yidhi xajaaj baa yidhi maya wuxuu yidhi ana odaygii waa laay ree hebel majnuunu beni fulaan ma garanaysaa buu yidhi oday waalanoo ree hebela <laughs> de oday waalan maxeer baa qabta waar iska teg bu haddaad waalan tahay haddaa xeer ku qaban maaye kolkaa ninkani waxa weeye hadalka marmar baa lagaga fakan jiray yurwa waxaa la wariyaa yurwa waxaa la wariyaa ana xajaaj bina yuusuf ninkii la odhan jiray qaala wuxuu yihi liqadbaan lqabacsara nin qabacsare la yidhaa ayuu ku yidhi la axmilanaka waxaan kugu xambaari cala ladham baan kugu xambaari adhamkaasi haddaba waa kinaaye eh muxuu uga jeedaa qayd ama xadhig buu uga jeedaa xadhig bir ah ayuu uga jeedaa fa qaala wuxuu idhi milu amiir amiirka ninka lamidki ihi yaxmilu wuu ku xambaaraa cala aladhami waalashhab ka adhamka ee madow iyo walashhabka midab midabka aba wuu ku xambaaraa qaala wuxuu idhi inahu lxadiid war waa bir qaala wuxuu idhi laan yakuuna xadiidan inuu bir yahay ayaa khayrun ka wanaagsan min an yakuuna beliidan inuu beliid yahay layliska saddexaad bayin waxaad cadaysaa annisbata nisbada allatii nisbada talzamu ka dhalanaysa kulla kinaayatin kinaayo kaste oo min alkinaayaati alaatiya kinaayadaha soo socda ah dhammaan layliskan saddexaad waa kinaaya an nisba layliskan iminka aan soo dhamaynay kinaaya can mawsuuf buu ahaa ina asamaaxata wاlmuru'ata wاnnadaa fii qubatin duribat cala bni اlxashiraji إن السماحة والملوءة والندى في قبة ضربان على بن الxashrج إن سماحةa deeqsinimada والمuluءaةa شhaksiyadda والnada iyo waxbixintaba duribad waxa la dhex dhigay fii qubatin taandho cala bni اlxashraji ibn اlxashraj la sameeyey amaa fii qubatin baad sideeda hore u macnaysani duribadna xagga dambe ina samaaxata samaaxada waalmuruu'ata shaksiyadda wanadaa waxbixintu fii qubatin qabri bay ku jiraan fii quba iminka qubadan qabri buu kaga kinaayoonayaa qabriga oo duribad la yeelay cala bni lxashraj qabriga ina xashraj la yeelay ayaa waxaasoo dhan ba la dhex dhigay buu yidhi haddaba u fiirso samaaxadii iyo muruu'adii iyo anadaa saddexdaa waxa loo nisbeeyey ayo qabriga uu aye ku jiro ibnulxashraj qabriguu ku jiro kolkaa qabrigiisa yaalin marka la yidhaha qabriga ayaa iska leh dee ka ku jira iska leh qabriga ka ku jira ayaa iska leh kolka isagaa ugu xaq mudan weeyaan ilaa intuu wakti ka soo wareegayo ee lafuhu ay baaliyoobayaan qabrigu isagaa ugu mudan qofka ku jiraa haddii dee dhul aan una lahayn lagu aasin waxaa jira haddaba halkaa markaan eegayno ina الsamaxaةa wاlmuru'aةa wاnnada fii qubaةi duribat calى bni اlxashraji waa kinaaya can nisba baa la yidhaah samaaxadii iyo muru'adii iyo nadihii waxaa loo nisbeeyey mawsuufka rasmiga oo ibnulxashrijhi meeluu lahaa haddaba kinaaya can nisba waxa astaanu ah kinaaya can nisba markaad doonaysa ardaya waxa astaanu ah adiga lagu siin maayo kale la siin maayo laakiin shay ad leedahay baa la siini maxaan ku ihi kinaaya adigii sifada iska lahaa lagu siin maaye waxa la siinayaa waa maxay waxaa la siinayaa waa adigan sifada lihi shay aad leedahaa la siini iminka waxaa la odhan doonaa war gaadhiga halkaa yaalla yaale gaadhigaa yaale halkaan ka odhan lahaa hebel baale hebel baale odhan maaye gurigaagaan odhanaya war gurigiisaale ama meherad baan sheegaya gaadhigan meheradaasaaleh baan odhanaya gaadhiga ma meheradaale mise ninka meheradaale ninka meherada iskale ayaa gaadhigana le soo maaha haddaba kinaaya can nisba gebigeegu waxa weeye sheyga aad sheegayso inaadan kala siinine kalihi wuxuu leeyahay inaad siiso imika imika samaaxada iyo nadaha iyo muruu'ada ibnulxashraj siin mayne qubada ayaynu siinaynaa oo qabri looga jeedo qubada oo qabri looga jeedaynu siinaynaa markaa kinaaya can mawsuuf an can nisba bay noqoni ina samaaxata samaaxada deeqsinimada waalmuruu'ata iyo shaksiyadda wanada iyo waxbixintuba fii qubatin qabri bay ku dhex jiraan qabriga oo duribad la yeelay cala bni lxashraj la yeelay waa kinaaya can nisba markaa qaala acraabiyu nin reemihiya ayaa yidhi dakhaltu lbasrata basro ayaan galay fa idaa hiyaabu axraar dadka xorti ihi dharkay xidhanayeenoo calaa ajsaadi cabiid addoommo jidhkood la saaray baan arkay waxaan arkay buu yidhi dad wada addoommo ah oo maryihii xortu ay xidhanayeen wada xidhan talow muxuu uga jeedaa waa kinaaya can nisba wuxuu uga jeedaa ninkani horta waa nin reemiyiya dadka reemiyi way ka xorriyad badan yihiin dadka madaniga ah way ka xorriyad badan yihiin oo iminka nin reemiyi haddaad u tagto uu ku yidhaa laxdaa yar iga iibi ma waxaad moodaysaa inuu quyuud kugu xidhi nootaayo la kala qortiyo markhaati meel la keeniyo dawlad lasoo kala wareejisay iyo sharciye waxaasi ma jiraan kolka waxa weeyaan iga iibi baan ku yidhi waan kaa iibi dee halkaa ka bax adna ka baxayaa eh? <laughs> wixii intaa ka dambeeya waa isdilla weeye kolkaa ninkan remiigii markuu arkay magaaladii uu yimid ayuu arkay magaaladii wax kasta uxuun lagu xidhayo ha gurigan maadaa ha away milkiyadaadii away sharcigaagii aw sharcigii gurigu me waxaan maadaa ha meheraddan maadaa furtay ha away liisanki yaraan loo soo qaadanayey wixiiyo wada guyuudi ku wada xidhan tahay buu arkay oo wada xidh markaasu intuu sidaa u buu yidhi wallahi dadkani xor waa addoommo buu yidhi dharkay xidhan yihiinna waa dharkay xortu xidhanayeen buu yidhi markaasu intuu sidaa u egay buu yidhi raaytu faidaa hiyaabu axraar waaba maryihii ay xortu xidhanayeenoo calaa ajsaadi cabiid addoommo jidhkood la saaray kolkaa maryaha xorta ayuu u nisbeeyey jidh halkii uu dadka uga nisbayn lahaa waa kinaaya can nisba markaa ah. wa qaala shaacir gabaya ayaa yidhi alyumnu yatbacu dillahu wاlmajdu yamshi fii rikaabihi wuxuu yidhi alyumnu barakada oo dhaniba yatbacu waxay raacdaa dilahu ninkan hadhkiisa wاlmajdu sharaf oo dhanina yamshi way socotaa fii rikaabihi isaga safarkiisay dhex socotaa war haddaad barakoo dhan dooni ninkan hadhkiisa halkuu mar unbay martaa iyo sharaf doonina ninkan safarkiisa iyo gaadiidkiisuunbay la socotaa buu ku yidhi haddaba u fiirso markii alyumnu aynu nidhi barakadii xaggaynu marinay yatbacu dillahu baynu nidhi hadhka ninkan ayay raacaysaa mar kaste kolkaa yumnigii waynu nisbaynay oo hadhkiisaynu u nisbaynay isagii umaynaa nisbaynin laakiin hadhkiisii baynu u nisbaynay hadhkiisana isagaa iskala dee wlmajdu yamshi fii rikaabihi majdigii sharafta ahaa waxaynu nisbaynay rikaabka safarkiisii baynu nisbaynay safarkana isaganaa iskale kolkaa waa kinaaya can nisba baa loo yaqaanaa waxaa layliskaa saddexaad wuu inaga dhamaaday wuxuuna inagaga dhamaaday dhammaan inuu ahaa kinaaya can nisba kii ka horreeyeyna kinaaya can mawsuuf kii kasii horreeyeyna kinaaya can can sifa buu ahaa saddexdii kinaayo mid kasta laylis gaaruu siiyey iminka in la keen daro unbaa dhiman layliska afraad adaa lagu leeyahay kinaayadu bal saddexdii kinaayo midkay tahay noo sheeg hadday kinaaya can sifa tahay iyo hadday kinaaya can mawsuuf tahay iyo hadday kinaaya can nisba tahay intaba adigu hadalka qiimeeyo kinaayada ku jirta la soo bood bayin waxaad caddaysaa ardayow annisbata nisbada caddee allatii nisbada talzamu ka dhalanaysa kulla kinaayatin kinaayo kaste oo min alkinaayaati alaatiya kinaayadaha soo socdaa cafwan cafw bayin caddee anwaac alkinaayaat weeyi bayin caddee anwaac alkinaayaat kinaayadaha noocooga alaatiya soo socda wa cayin caddee laazima macnaa kulli minha wax kaste mid wax looga jeedo madaxa acraabiyu nin acraabiyaa ammaanay khaiiba nin khaiiba ayuu ammaano faqaala wuxuu yidhi kaana baliila riiqi candhuuftiisaa qoyan qaliil alxarakaat dhaqdhaqaaqiisuna uu yaryahay buu yidhi ninka aftahankaa ah waxaa laga eegaa candhuuftiisuna way qoyan tahay xarakadiisuna haddaad aragto qof xarako badan xarakadan badan waxbuu ku saacidayaa kolkaa xarako badan uma baahnaanayo oo wixii uu caddayn kari waayey ficil iyo xarako ma doonayo inuu ku caddeeyo saasuu doonaya inuu yidhaah kaana baliila riiq candhuuftiisaa qoyan bimacnaa isma xiijinayo hadalka meel foguma doonayo meel dhowbuu ka soo qaadanaya waa baliila riiq markaa qaliila alxarakaat xarakadiisuna way yar tahay iyo dhaqdhaqaaqiisu oo shay uu caddayn kari waayo af ku sharxi waaye ficilkuuguma sheegaya buu kuleeyahay markaa wuxuu caddayn kari waayaaba ma jiraan haddaba waa kinaaya iminka baliil ariiqi qaliil alxarakaat kinaayadaasi ma kinaaya can sifaba mise waa kinaaya can mawsuuf mise waa kinaaya can nisba waa kinaaya can sifa weeyaan culimo kinaaya can sifa sifa laga kinaayoonaya talow haddaba sifada laga kinaayonayaana waa maxay waa waxa weeye alfasaaxa alfasaaxa waa aftahanimo ninka fasiixa ah ayaa lagaga kinaayoonayaa qodobada noocana wa qaala yaziid binu xakam wuxuu yidhi fii madxi lmulahab markii mulahab uu ammaanayey ayuu gabaygan tiriyey asbaxa fii qaydika asamaaxatu walmajdu wa fadlu salaaxi walxasabu buu yidhi asbaxa wuxuu noqday fii qaydika adiga dabarkaaga asamaaxatu deeqdii iyo wlmajdu sharaftii iyo wafadlu salaaxi salaaxii wanaagsanaa iyo walxasabu xasabkiiba ninkani kinaayada uu ka kinaayoonayaa waa maxay ma kinaaya can sifaba ma kinaaya can mawsuufba ma kinaaya can nisbaba saddexdii kinaayo waa midkii waa kinaaya he kinaaya waa kinaaya can nisba ila in qaydika baa lagu yidhi dabar buu ka dhigaye dabarkiisiibuu siiyey waa kinaaya can sifa can nisba nisba nisbe weeyaanoo samaaxadii iyo iyo fadligu u nisbaynayaa ninkan taquulu lcarabu carabi waxay tidhaa fulaanu ninkii hebel la yidhaha raxbu diraac ninkaas calaacalihiisa ayaa waaweyn alla ninku calaacala waaweynaa bay yidhaahdeen ar maxay uga jeedaan talow fulaanun raxbu diraac ama qacmihiisaa ballaadhan markay leeyihiin horta ma kinaaya can sifaba mise waa can mawsuuf mise waa can nisba waa can ansifa wey waxaa lagaga kinaayoonayaa waa laysku qabtay qolada balaaqadu bay lafdigane qole waxay idhaahdeen can ishajaaca baa looga jeedaa qolena waxay idhaahdeen can ilkaram deeq baa looga jeeda adi maxay kula tahay can ilkaram ma kula tahay waa sax keenani can ishajaaca buu ka odhan doonaa haddaba waad fiican tahay kol haddaad can ilkaram tidhi can ilkaram haddaad tidhi waxaad la socotaa waxyaabihii iminka laysku daliishinaya waad la socotaa fulaanun hebel raxbu dalaac wuu qacmo yahay kolkaa qacanta weyn baa laysku hayaayo qacanta weyni hadday calaa casha noqotona waa canilkaram hadday qacanta weyni muruqyada noqotana waa canishajaaca kolkaa qacmahan ah, waaweyni ma calaa calihiibaa mise waa qacmihii rasmiga ahaa taasaa kolkaa kolba ka laga dhigo ay ku xidhnaanaysaa kinaayadu waxay noqon doonto waxay idhaahdeen naqiyu thawbi maradiisa ayaa nadiifa naqiyu thawbi maradiisaa nadiifa hadday maradaadu nadiif tahay adigaa nadiifa bay ka dhigan tahay talo waa maxay markaa ma kinaaya can sifaba mise waa kinaaya can mawsuuf mise waa kinaaya can nisba may eeg naqiyu sawbi markaa tidhaa eeg maradan loo nisbeeyey naqaha loo nisbeeyey kinaaya can nisba baa la moodaa laakiin waa kinaaya can sifa halkani waa kinaaya can sifa waxaana looga jeedaa un alcifa dhowrsoonida ayaa looga jeedaayo naqiyu sawb loo leeyahay daahirulizaar guntigiisa ayaa daahira guntigiisa ayaa daahira iyadan lafteedu kinaaya can nisbaha moodine waa kinaaya can sifa uune waxaana looga jeedaa maxay alcafaaf ama alcifa dhowr soori ayaa looga jeedaa labadan kinaayaba saliimun dawaaci sadri laabta waxa dadka ugu baaqee dawaacida u ah ayaa saliim oo bedbed laabtiisuna way fayowdahay maxaa looga jeedaa laabtiisuna way fayowdahayna laabtiisu way fayowdahay maxaa loogaga kinaayoonaya hebel laabtiisaa fayow ma uu xanuunsanaya ayo u caafimaaday baa looga jeedaa maxaa looga jeedaa markaa ya waa cadamu lxiqdi caloolxuma la'aan baa lagaga kinaayoonaya nin calool fayow inuu yahay ayaa looga jeedaa markaa waa kinaaya an sifa qaala albuxturi wuxuu ihi isagoo tilmaamaya qatlahu inuu dilay di'baniyey ama dilkiyey uu dilay xabadiyey a ayuu dilay oo sidii uu dilay buu inoo sheegayaa wuxuu yihi markuu ka hadlayey faatbactuha ukhraa faadlaltu naslahaa bxayu yakunu lub wاrucb wاlxiqdu faatbactuhaa waxaan raaciyey ukhraa xabad kale ayaan raaciyey on ka dabageeyey buuli kolkaa wuxuu sheegayaa inuu marka hore horta dibigii mid hore ku dhuftay dibigii mid horeu ku dhuftay markii xigay baan mid kale ka dabageeyey buuli faatbactuhaa waxaan raaciyey ma ukhraa mid kale ku dhufasho kale iyo fallaadh kaleaan raaciyey faadlaltu waxaan ku lumiyey naslahaa fallaadha afkeegii bixayu meel baan ku lumiyey yakuunu lubbu caqligu uu ku jiro warucbu argeguxu uu ku jiro walxiqdu calaalxumad iyo xasadku uu ku jiro war fallaadhii waxay ku luntay afkeegii buu yidhi barta yare caqligu yaal ama xasadka kaydisa ama argeguxuba yaal talo waa maxay halkaasi waa kinaaya macan sifaba macan mawsuufba buu uga jeedaa waa qalbi markaa wa qaala aakhar mid kale ayaa yidhi fii rathaa'i man maate nin geeriyooday isagoo u barooranaya bicillatin xanuun buu u geeriyooday fii sadrihi laabta kaga dhacay xanuun laabta kaga dhacay buu u dhintay wuxuu yidhi wadabbad fii mawطini اlxilmi cilatun lahaa kasilaali اruqshi sharu dabiibin wadabad waxa soo tukubay buu yidhi wadabad waxa soo tukubay fii mowطini اlxilmi barta sirtu ay taallo dhexdeeda waxaa kusoo tukubay cilatun xanuun xanuun baa halka sirta lagu kaydiyo dhexdeeda kusoo tukubay xanuunka oo lahaa uu u ahaaday buu kuleeyahay leeyahay ka silaali ruqshi abeesa midab midaba oo kale isagoo ah sharu dabiibin tukub xuni xanuun tukub xun leh ood abeese aad moodo silaal waxa weeye abeesada dhuuban dhuuban dhuuban weeye abeesana waa loo yaqaanaa masna waa loo yaqaanaa nimankan carabtu abeesada maska aad buu iskaga egyahay aad iyo aad buu iskaga egyahay abeesada masku xataa wax kale intaana la gaadhin nabiyullaahi muuse ushiisaa marna mas laga dhiga oo thucbaan la yidhaha qur'aanka waad aragteen marna abeese loo soo qaataayo xayatun la yidhaha fa idaa hiya xayatun tascaa marna thucbaan kolkaa kollay quraanku balaaqo weyn buu halkaa looga jeedaayo xagga oradkana mas baa loo soo qaataa xagga weynida iyo xumahana abeesaa loo soo qaataa abeesadu waa khaa'imad moogtahay waxay qabsato ma sii dayso maskuse wuxuu qabsado uu ka cararaa markaaba kolkaa xaggan xumaha iyo weynidana abeeso inta badanna isma leega ega weyn abeesada xagga weynida iyo itaalkaa shayga looga qaataa xagga maxaanku iyo sunta labadaba waa looga qaataa maskana xagga oradka iyo degdeg iyo fudfudaydka ayaa looga soo qaataa kolkaa wuxuu ku leeyahay ka silaali abeesaad moodaa arruqshi midab midaba sharu dabiib tukub xunna way lahayd markaa si xunna way usoo dhex tukubaysay haddaba waxaynu doonaynaa fii mawطini اlxilmi kinaaya ku jirte kinaayadaasi ma can sifaba mise waa can mawsuuf mise waa can nisba kinaayadaasi waa can mawsuuf maxaana looga jeedaa maxaynu uga jeednaa mawطin اlxilmi waa qalbigii baynu uga jeednaa wa qaala acraabiyu nin reemiya ayaa yidhi nin reemiyaa doonaya inuu hadlo markaasuu yidhi turki waxay raaricinaysaa daylaha faraqeega waxay ku raaricinaysaa calaa curquubeyn caama goroyo labadeedii adin ama labadeedii kub oo kale ayay ku raaricinaysaa buu ku leeyahay faraqeega turki daylaha calaa curquubeyn caama kinaayuu u jeedaa muxuu kaga kinaayoonayaa talow calaa curquubay nacaama markuu leeyahay kolay waa inan horta wuxuu ka hadlayaa inan ayuu ka hadlayaa ninkani kolkaa calaa curquubay nacaama markuu ina yidhi waa kinaaya can nisba oo wuxuu u nisbaynayaa inuu lugaheeda ay xijaabka amaa shaygan ay ku raaricinayso waxaa kaloo la odhan karaa kinaaya can sifana waa la odhan karaa labada kaa doontaad kaga shaqayn kartaa wasafa acraabiyun nin reemiyiya ayaa tilmaamay imra'atan qof dumara faqaala wuxuu yidhi turkii waxay raaricinaysaa daylaha faraqeega calaa curquubay nacaama bay ku raaricinaysaa nacaamada labadeedii adin oo kale kolkaa adayg iyo dhoobni ayuu uga jeedaa adayg iyo dhoobni ay leeyihiin markaa layliska shanaad bal hadda culima inala eega layliska shanaad waxaan u waa aakhir ders oo kitaabkii inoogu dambeeyey abayaankaba ah bayin waxaad caddaysaa nawca alkinaayat alaatiya kinaayada noocyadeedan soo socda bal hadda caddee wa bayin minhaa waxaad caddaysaa maa yasixu fiihi ku la asixi karayo iraadat almacna almafhuum macnihii shayga looga fahmaya in looga jeedo min sariixi lafdi wamaa laa yasixu markaynu culima kinaayada ka hadlayni tacriifkeega waxaan idinku idhi kinaayada iyo majaaska waxa udhexeeya majaaskana macnihii rasmiga ahaa loogama jeedi karo kinaayadana macnihii rasmiga ahaana waa looga jeedi karaa macno kalena waa looga jeedi karaa imika markaynu nii markaynu nidhaa caliyun kariim kaiiru ramaad hebel wuu dambes badan yahay maxaynu uga jeednaa deeqsinimo sow maaha looga jeedi kara in dambaskii caadiga ahay wejigiisa ku daatayna waa looga jeedi karaa kolkaa majaaska iskiiba waxaynu isku ogeyn majaaskii hore xaqiiqada looma jeedi karo majaaska oo qariinada xaqiiqada diidaysaa maanica ah laakiin kinaayada qariinada diidaysaa maanica ma aha waa mujawizo way iska banaan tahay kinaayada in xaqiiqadii loo jeedaana macnahan kinaayigiina uu banaan yahay xaqiiqaduna uu banaan yahay laylaskan gebigiisa waxaa laynoogu kala barayaa ereyga kinaayoah ee macnihii xaqiiqada ahaa loo jeedi karayo iyo ereyga aan macnihii xaqiiqada ahaa loo jeedi karaynin labada haddaan idhaa gorayo labadeedii baalbu ku duulay macnaheegu waa maxay wuu cararay ma u dheereeyey sow maaha sida dabayshu u cararay sow maaha ma jeedi kara xaqiiqadii oo gorayuuba fuulay labadii baale gorayu fuulay ma odhan karaa loogama jeedi kara waana kinaayo xaqiiqadiina loogama jeedi karayo kolka kinaayadu waxay u qaybsamaysaa qayb xaqiiqadii looga jeedi karo iyo qayban looga jeedi karin intaba layn iskana kolkaa laynagu baraya wasafa acraabiyu nin reemiya ayaa tilmaamay rajulan nin buu tilmaamay bisuu'i alcishra mucaamalo xumi buu kaana wuxuu ahaa idaa ra'aanii markuu i arko qaraba min xaajibin xaajiban indhaha kii isku soo dhadhaweyey indhuhu isku yaro qabqabanayey kolkaa indhuhu isku qaqabtaa sida bisadaha oo kale markuu i arko waxaad u fiirsataa hadalkan haddaynu macnayno waa xaajibtaa sunnaha ayuu sunnaha usoo dhaweeya qofku markuu wejiga qaarqaadhiyo mayna sunayaashu isku soo yar ururin kolkaa sunayaashu isku soo dhaweeyaa buu yihi markuu aniga i arko kaana wuxuu ahaa idaa ra'aanii markuu i arko qaraba kii u soo dhaweeye min xaajibin sunaha xaajibin sunaha kale sunayaashu isku soo dhadhaweyn jiray wejiguu ururinayay weeyaan kinaayadaasi waa maxay markaa maxaa lagaga kinaayoonaya ma kula tahay inaad fahmayso ha macnaha lagaga kinaayoonaya waa alkaraahiya waa nacayb iyo suui lcushra mucaamalo xumi ayaa lagaga kinaayoonaya siduu qofkani qof u mucaamalo xun yahay ama qofaan cidna dhowraynin uu yahay ayaa lagaga kinaayoonaya hadaba markaynu nidho kinaayadii waa taa xaqiiqadii ma loo jeedi karaa miyaan loo jeedi karaynoo qof labadii sunno isku soo dhaweeyo wejiga caadi u bedelay miyaan looga jeedi karayn waa looga jeedi karaa qofkan waxaa laga yaabaa in kinaayo aad ujeedo wejigaba uuna bedelina aduunuu ku nacay waa kinaaya markaa hadduu wejiga caadi u bedelo adoo arkayana waa xaqiiqadii baa looga jeedaa kolka xaqiiqadiina waa looga jeedi karaa wa qaala abunawaas wuxuu yihi fi lmadiix isagoo ammaan فما جازه جود ولا حال دونه ولكن يسير الجود حيث يصير فما جازه ma gudbin juudun deeqsinimo ma gudbin walaa xalla kumana soo degin duunahu meel isaga ka sarraysa wuxuu yihi ninkaa aan ammaanayo weligii deeqsinimo dhaafta lama arag buuli deeqba hadday waddanka timaad ninkay ku soo degtaa waa ninkaa ninkaasay marti usoo noqotaa horta marka hore meel ka sokaysana ma fadhiisato isaga markay bartiisa joogto ma halkaa ku degtaa buu yidhi famaa jaazahu ma gudbin juudun daaqi walaa xalla duunahu meel ka sokaysana kuma soo degin walaakin yasiiru wuu socdaa aljuudu deeqdu xayu yasir barta uu u socdo ayay deeqdu u soconaysaa buu ku ninkan wuxuu doonayaa inuu u nisbeeyo maxay deeqsinimo inuu nisbeeyo ayuu doonayaa deeqsinimadii u nisbaynaya xaqiiqa ma uga jeedi karnaa ilan wuxuu yidhi walaakin yasiiru ljuudu deeqdu waxay u socotaa xayfu yasiir kolba agga aggu isagu u socdo deeqdu kolba socodkiisiibaa deeqdi la siiyey waa kinaaya can nisba markaa kolkaa kinaaya can nisbay ahayde xaqiiqa ma uga jeedi karaa maya oo maxaa diiday isagu haduu socdo deeq yaroo barbar socota ma arki karnaa oo xaqiiqa adee lugaynaysa may xaqiiqa ugama jeedi karna markaa kan oo kale watagni alcarabu carabi waxay kaga kinaayootaa caman yujaahiru kayrahu kaan qayrkii ka qarsanin bilcadaawati cadaawanimada biqowlihim hadalkooga ninkaan cadaawadiisa qarsan ee meelaha ka sheeg sheega sow maadan arag carabi hadalkan in kaga kinaayootaa laysa lahu jilda namir bay idhahdeen harag shabeel male ninkani harag shabeel male haragga shabeelku waa naacim naacim naacim naacim kolkaa waxaa la yidhaha ninka khaainka ah ayaa afkana kaaga qosle markuu kula joogo markuu kaa maqan yahayna wax kaa sheega kolkaa ninkaasaa la yidhahdaa waa harag shabeel kolkaa carabi ninka haddaba cadaawadiisa cadaysta ayay yidhaahdeen laysa lahu jilda namir harag shabeel male harag shabeel male marka la leeyahay saw ya ha waa sax wey waa sax weeye labisa bu idiin qoray labisa labisa ka saxsanba labisa lahu wuxuu usoo xidhay bay yidhaahdeen watakni alcarabu carabi waxay kaga kinaayootaa caman yujaahir ninka la cadaysta gayrahu qayrkii bilcadaawa biqowlihim laysa lahu uma e, labisa lahu wuxuu u soo xidhay jilda namiri harag shabeel buu usoo xidhay bay yidhahdeen hab harag shabeel haddaba waxaan doonaynaa e, kitaabkii nasixi jiray sheekh maxamed kitaabkii cunwaanka may ma kuu bedelay takni alcarabu caman laa yujaahiru ma yidhi halkaa laana ku daray ya maca man yujaahiru kayrahu unbuu idin yidhi dhammaan ma saasa cinwaankaa laa inooguma jirto xagga hore soo maa labisa lahu wuxuu usoo xidhay bay yidhaahdeen jilda namil harag shabeel buu usoo xidhay haddaba muhiimaddu xagga taabashada ma aha kelmaddan kinaayadeedu xagga mu taabashaday ahaan jirtay xagga taabashada maaha waa xagga muuqaalka shaygu hadduu dhowr midaboo kala duwan noqdo halkee laga arkaa dhowr midab oo kala duwan haduu shaygu noqdo meel fog baa laga arkaayo ka iftiima ilayn midabku midabka isagaa soo saaree midabku midabka iminka dilayska la xidho sababta loo kala bedelo ma taqaanaa waa in midabku midabka soo saare weeye ilaahay wejigeenniiyo madaxa muxuu isku agdhigay xikmaduhu isku agdhigay maxaa ka mid a madaxiiyo ku yaaliin iyo wejigii dhalaalaya quruxdaadu inay soo baxdo kolka waxa weeye labadan shay ee iska soo hor jeeda caafimaadkaba soo xanuunka kuma garanno midabku markuu laba noocoo kala duwan yahay iyagaa isa soo saara kolkaa xagga taabashada maahae waxa weeye xagga midabka ayuu uga jeedaa labise markuu ina yidhi labisa lahu wuxuu usoo xidhay jilda namiri harag shabeel buu usoo xidhay harag shabeel buu usoo xidhay maxaa looga jeedaa meel fog baa laga arkayaayo dee cadaawaddii ma qarsanayaba sow ku hadlaya wuu cadaystay cadaawadiisii weeyaan wa jilda alarqam abeese harageed buu soo xidhay abeesada midab midabkaa arqamka la yidhaah waa xaggii midab midabkuun baa looga jeedaa markaa haddaba labadaasiba kinaayay ahaayeen xaqiiqadii looga jeedi looga jeedi lahaana waa muntafi oo ninku harag shabeel horta muu xidhnaa marka hore ma dhici kartaa nin harag shabeel xidha inaynu aragno xaqiiqo loogama jeedi karo haddaama looga jeedi karaa harag abeese inuu xidho harag abeese intuu leegaani horta marka hore maya kolka xaqiiqo loogama jeedi karo midnaba labada ah waxaa looga jeedayaaoo laga kinaayoonayaa uun cadaawadda cad ee muuqata cadaawadda cad ee muuqata ayaa looga jeedaa wa qalaba lahu wuxuu u qalbiyey dahra almijan war gaashaankii ayuu qalbiyey gaashaanku saw laba dhinac male dhinac waranka dhinac adi xaggaaga soo xiga saw kolka dhinacan adiga ku soo xiga markaad xagga kale marayso ayaa la yidhaha qalaba dahralmijan baa la gaashaankiibuu qalbiyey kolkaa gaashaankiibuu qalbiyey waxaa looga jeedaa waxaa lagaga kinaayoonayaa asalaama nabadgelyaa lagaga kinaayoonaya waktiga nabadgelyadu ay jirtee dagaal uuna jirin ayuu qofku gaashaanka qalbiya ayuu rogaa marka dagaalkana ama uu shikiyana gaashaankiibu caadigiisii u qabsadaa haddaba waa kinaaya can isilmi weeyaan ama can isalaama lagaga kinaayoonayo xaqiiqadii ma looga jeedi karaa ilan kinaayadan in looga jeedi karuun baynu doonaynaay nacam waa looga jeedi karaa miyaadan arki karaynin gaashaankiisii dhinaca kale u haysta waad arki kartaa waa loo qaataaba fulaanun hebel cariidu lwisaad wuu barkimo ballaadhan yahay aqamu lkafaa qadaadkiisuna wuu tima badan yahay waxaa looga jeedaa fulaanu cariidu lwisaad marka la yidhaah wuu barkimo ballaadhan yahay marka la yidhah waa kinaaya can ilxamaaqa baa la yidhahdaa doqonimadaa lagaga kinaayoodaa kolkaa nimankan adabka iyo qolooyinkan luqa alcarabiya waxay yidhaahdeen doqonka ragga ah waxaa lagu gartaa bay yidhaahdeen qadaadkoo weyn waa cariidulqafaagan doqonka ragga ah calaamadihiisa ugu waaweyn waxa weeye qadaadkaa dambe oo ballaadha bay tacayanat calayhi alxamaaqa bay qabaan hadday aad aragto qof qadaad weyn kolkaa inaguba soomaalida sooma nidhaano waxaan qadaadka weyni maxaa sooma nidhaa xadiidkii nebiga maydaan xasuusnayn calayhi salaatu wasalaam ninkii labada xadhi qaatay riwaayadaha qaar inaka lacariidu lqafa wad qadaad dheertahay waad qadaad weyn tahaydii kolkaa doqoniimada waxyaabaha lagu gartay kamid tahay qadaadweynidu saddex calaamo ayay yidhahdeen doqonka ragga waa lagu garan karaa qadaadweynidaa kow ka ah aqamu lafaba iyaduna ku jirto oo kelmadaasi maaha kelmad laakiin mutafaqa kelmadani shibul mutafaq bay u dhow dahay marka luqa alcarabiya la baadho laakiin aqamu lqafa haddii la baadho aqamu lqafa macnaheedu waxa weeye way isku qabteen aqamka ayaa qolana aqam bay ku gaabsadaan qolana aqamu lqafa bay yidhahdeen aqamu lqafa waxa weye qadaadkaasoo timabata kolkaa doqonka qadaadkiisaa timabadan bay leeyihiin madaxiisa kale ka timabadan laakiin waxaa uga dhadhow marka aqamka la eego waa fooda waa ninka timihiisu intay soo kordhaan kordhaan kordhaan wejiga ay yareeyaan soomaalina caadi halkan uga soo galeen kay wejiga yareeyaan weeyaan aqamku qolana waxay dhaha xaggan ku bataan qolana waa kay halkan yareeyaan waxa rasmiya kay halkan yareeyaan baa aqam la yidhaha lugan carabiya fulanu ninka hebel la yidhaha cariidulwisaadi waa mid barkima ballaadhan cariidulwisaadi uu barkima ballaadhan yahay miyaan horta waa kinaayoo doqoniimaa looga jeedaaye miyayna xaqiiqana noqon karin barkima weyin maadan iska qaadan karin markaa doonto or waad qaadan kartaa aqamu lqafa wuu qadaadkiisu u tima badan karaa muna tima badan karin qadaadkiisu wuu tima badnaan karaa doqonima laakiin looga jeeda qaala shaacir gabaya ayaa yidhi intuu gabay tiriyey buu yidhi tajuudu khalaakiilu nisaa'i walaa araa liramrata khalkhalan yajuulu walaa qulbaan tajuulu waxaa wareegaysa khalaakhiilu nisaa dumarka khalkhaalkoogii iyo wixii dumarku ay halkan ku xidhan jireen oo dhani way warwareegayaan walaa ana anigu ma arko liramlata inanta ramle la yidhaha khalkhaalan khalkhaal yajuulu wareegaya walaa qulban iyo shuuliye wareegaya toona khalkhaal iyo shuuli wareegaya toona inantaa ma arag buu yidhi macnaheegu waa maxay waxaad ka soo qaadaa saacaddan aan ka soo qaad dumarka buu ku yidhi shuuliyadoodiioo dhani saasay u wareegayaan oo cod iyo sanqadh bay samaynayaan laakiin inanta ramle la yidhaa shuuli wareegaya iyo sanqar ka baxaysaa toona ma jirto macnaheegu ma aha markaa uma jeedo shuuli male ma aha wuuba ammaanayaaba ammaantanaaba diidan ammaantibu wuxuuba tilmaamayaaba inay dumarka kale wax dheer tahay kolka ammaantaa keenaysa inay iyaduna leedahay shuuliyadana inay haysato laakiin sababtu way naaxday weeyaan qofku haddaad adigu naaxdo naaxdo saacaddii aad xidhanaysa miyay dhaqdhaqaaq samayn kolkaa qofku markuu dhuubtana saacadiisii baa dhaqaaq samaynaysa qofku markuu naaxana saacadiisii ama wixii uu halkan ku xidhnaaba jirhkii intuu buuxsamo uu qabanaya tajuulu waxaa warwareegaysa khalaakiilu nisaa dumarka khalkhaaladoodii khalkhaalka waxaa la odhan jiray malahan uma garanayo kolleyi khalkhaalku waa shay ay dumarku xidhaan oo dahab ay xidhaanoo laakiin lugahay ku xidhaan ma aha qacmaha kuma xidhaan iyo qoorta toona lugahay ku xidhaan ilaahay sow aayadda qur'aankaa kuma lahayn walaa yadribna biarjulihinna maxaa la dumarku yayna dhulka ku dhufanin he liyuclama mmaa eh, yukfiina min ziinatihinna soo lugaha yayna dhulka ku dhufanin siday dahabka ay u xidhan yihiin si ay dadka u tusaan ilan cod buu samaynayaa markii dahabkii dhaqdhaqaaq bu samaynaya markay dhulka ku dhuftaane kolka khalkhaalku waa kaa ay ku xidhaan maxay lugaha ay ku xidhaan buu noqonayaa tajuulu waxaa wareegaya khalaakiilu nisaa dumarka khalkhaaladoodii walaa araa anigu ma arko liramlata inanta ramle la yidhaah khalkhaalan khalkhaal uma arko yajuulu wareegaya walaa qulban iyo siwaartoona uma arko buu leeyahay kolkaa ka warrama haddaba liramlata khalkhaalan yajuulu walaa qulban markuu yidhi waa kinaaya soo maaha wuxuu kaga kinaayoonayaa maxay naaxideediibuu kaga kinaayoonayaa inay buuratay buu ka kinaayoonayaa xaqiiqadii ma uga jeedi karnaa walaa araa liramlata khalkhaalan yajuulu walaa qulban nacam waa looga jeedi karaa ama antumma iminka diidana waa looga jeedayaa laakiin wa taquulu lcarabu carabi waxay tidhaa fi lmadiix markay cid ammaanayso alkaramu deeqdubay tidhaahdaa fii asnaai xullatihi xariirtiisay dhex taallaa war deeqduba ninkaa xariirtiisay ku dhex jirtaabay tidhi kolkaa deeqdaas ma kinaaya can nisbaba mise waa kinaaya can mawsuuf waa maxay talow kinaaya can nisba xaqiiqo ma uga jeedi karaa haddaba alkaramu fii xullati fii asnaai xullatihi deeq yaroo xariirteeda ku dhex jirta ma arki karaa indhaha ma saari karnaa maya loogama jeedi karayo wa yaquuluun waxay carabi yidhaahdeen fulaanu ninka hebel la yidhaha nafaka shidqiihi labada can buu buuray hebel cankuu buuray maxaa looga jeedaa talow ay takabara wuu iskibriyey innagu wuu cadhooday baynu nidhaha sow ma aha wuu iskibriyey weeyaan laakiin ay takabara nin isla weyn buu iska dhigay oo sidee baa layga daba hadlaa buu leeyahay fulaanu nafaka shidqayhi ay takabara kinaayada halkaa ku jirta ka waran saw kinaaya can oo kibir loogama jeedo xaqiiqadii ma uga jeedi karnaa eh, nafaka shidqayhi nin labadan can buuraya maadan arki karayn war waad arki kartaa caadi baad u arki kartaa wa warima anfuhu sankaa bararay idaa qadibahu markuu cadhoodo sankaa bararay bay yidhahdeen markuu cadhoodana sankaa bararay maxay uga jeedaan waa kinaaya he kinaaya can sifa weeyaan iyaduna kolkaa caadi miyaan loo arki karayn san buurtay may may san buurtay bararkan caadigaa qiimee ha eegin sanka yara marna buuraya marna si odhanhaye laakiin qiime waad arki karaysaa sankii qofka waa la arki karaya qaalad acraabiya gabadh reemiya baa tihi libacdi lwulaad hogaamiya hogaamiyeyaashii muslimiinta mid kamid ay u timid markaasay ku tidhi ashku ilayka waxaan kaaga cabanayaa qilat aljurdaan inuu jiirkii nagu yaraaday amiiro waxaan ka cabanayaabay tihi gurigayga inuu jiirku ku yaraaday ya guriga yaga jiirb jiirba waa laga waayay bay tihi jiirba waa laga la'yahay haddaad tidhaahda ka waran aniga meheradayda tuugba ma yimaad macnaheegu waa maxay wax laga qaadaaba ma yaallo saw ma aha macnaheegii waa kinaaya markaa waxay kaga kinaayotay gabadhaasi qilat ljurdaan waa waxa wey cadamu acaam fi lbeyt jiirku muxuu soo doontaa banaankaa muu iska joogaa meel banaana muu iska mise meeluu wax ka helayuu tagaa meeluu wax ka helayuu tagaa kolkaa inayna de wax raashine wax alla waxay hayaan inayna jirin ayuu doonayaa markaa ayay doonaysaa inay caddayso ashku ilayka waxaan kaaga cabanaya qilat aljurdaani jiirkii inuu nagu yaraaday ayaan kaaga cabanaya xaqiiqadii miyaan looga jeedi karaynin sida caadigaa guriga kiyo raashin yaallamaan mararka qaar jiirku yaraan wuu yaraadaa waa looga jeedi karaa wa qaala shaacir nin gabayaa ah ayaa gabay tiriyo wuxuu yihi biidu lmadaabiki laa tashku imauhumu dabkha alquduuri walaa gasla almanaadiili reerkan buu yidhi madbakhoogu waa nadiif nadiif nadiif madbakhoogoo weligii cunta ay ku daadaadatayba lama arka buu yidhi laa tashku imaa'uhum hablaha u shaqeeya kama cawdaan dabkha alquduur dheriyo la kariyaba dumarkaasi kama cawdaan walaa gasla almanaadiil tuwaallo la maydhana kama cawdaan buu yidhi reerkan dumarka joogaa tuwaal la maydhana ka caban maayaan madbak la maydhana kama cawdaan muxuu uga jeedaa tanow dee cuntaba ma karsadaan sow war waa bukli markaa kinaayatun can ilbukli wey waa bakayliinoo waxa wey raashin roodhida engegan unbay cunaan wey roodhi engegan haddaad roodhi engegan cuntood suuliba suugaba u samayn weydo suugaba ma madbaki buu waxbay kaaga daadaadan haddaama raashin la maydhaa me la maydhaa meesha ima suxuun la maydho madbaki muuna nadiifun ahaanaynin kolka waa bukli buu uga jeedaa bidmaaabik nimankan madbakhooga ayaa cad laa tashkuu kama cawdaan imaaquhum hablaha jooga dabka alquduur dheri la kariyo walaa gasla almanaadiil iyo tuwaalo la maydho toona dee maxaa la iska marinba tuwaalka ilan marka horeba roodhi engegan baa la cune ama laxo engegan baa la cune kolka kinaayatun can ilbukli baa la yidhahdaa ayoo beydkan loo soo qaataa sida kalena kinaayatun can ilbukli ha ahaatee xaqiiqadana marar waa looga jeedi karaayo reerka nadaafada badan marar looga jeedi karaa way dhici kartaa wa qaala aakhar mid kalea yidhi oo macnahanun ka hadlaya madbahu daawuuda fii nadaafatihi ashbahu shayin bicarshi balqiisa siyaabu dabbaakihi ida tasakhat anqaa bayaadan min alqaraadiisi nin daawuud la yidhaha buu caayaya bakhaylnimu ku caayaya wuxuu yidhi madbahu daawuud daawuud ninka la yidhaha madbakiisu buu yidhi fii nadaafatihi xagga nadaafadda ashbahu shayin shayga uu ugu carshigii gabadhii balqiisee boqorad ahayd in baabaad moodaa buuri sida loo ilaaliyo oo kale ayaa ninkan dharkiisa loo ilaaliyaa ayaa madbakiisa loo ilaaliyaa waa bakayl weeyaan iyaabu dabbaakihi dadka cuntada u kariya dharkoogu ida tasakad markay dharkaasi wasakhoobaan anqaa waxay ka nadaafad badan yihiin bayaadan caddaanka min alqaraatiisi waraaqaha dabbaakiinta madbakiisa ku jiraana hadday wasakhiyaro marto markay hawsha qabtaan waraaqda way ka cadcad yihiin dee maxaa mariba madbakan ma cuntaa taalla ma wa ma wax qoyanoo wax maraaba yaallaba waa kinaayatun can ilbukli markaa wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi fatan mukhtasaru lma'kuuli wاlmashruubi wاlcidri naqiyu lka'si wاlqascati wاlmindiili wاlqidri waa isla kinaaya can ilbuklidii un weeyaan waa macnihii unba gabayaaba si gaara usoo dhigaya fatan waa inan buu yidhi ninkan ka hadlayaa fatan waa inan mukhtasaru lma'kuul wixii la cunayeyba uu soo ururiyey wuu soo khulaaseeyey aad buu u yareeyey walmashruub waxa la cabayana wuu soo ururiyey walcidri cadarkiisuna uu yaryahay buui naqiyu lkasi alla galaasyadiisu nadaafad badana ah buui koobasha wax lagu cabaa waa wada nadiifun uun walqascati xeedhadiisi iyo suxuuntiisuna nadaafad badana ah. walmindiil iyo tuwaalkiisa walqidri iyo dherigiisa intuba waa wada nadiifo iyaguna wax alla wax wasakha oo martay male waa nin kalaa sidan isna nin caaya oo caayayo usoo dhigay waa kinaaya can ilbukli un markaa waa bukligu meeshuuna dhaafaynin weeyi layliska lixaad waa halkan gabay ayaynu ku gebagabaynaynaa markaa ishrax albayt alaati wabayi nawca alkinaaya allati biha فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تغدو الدماء geesinimada in badan baa tartan lagu galay waa la yskugu faanay in badan geesinimada waxa la yidhaah kolkaa ninkani geesinimadiibuu hayaa weli faankeege wuxuu ku yidhi weligayaba buu yidhi annagu xagga dambe kama dhiigno buu yidhi annagu haddaanu dagaal tagno heli maysid buu nin xagga dambe ka dhiigaya nin xagga dambe seefe ay kaga dhacdayba naga soo heli maysid buu yidhi dhabarkaa dambe iyo lugahaa dambe iyo qadaadka dambe iyo war waa nin xagga dambe seefe kaga dhacday nin jabay sow maaha annagu xaggaanu ka dhiignaa asalka iyaguba waa xagga horun buu ar muxuu kaga kinaayonaya markaa waa kinaaya can shajaaca sow maaha geesinimo falasnaa ma nihin cala alacqaabi xagga cidhibcidhib iyo xagga dambe tadmaa tii ay ka dhiigto kuluumuna dhaawacyada yadu walaakiin calaa aqdaamina xagga yaga hore unbaa taqduru ay ka da'aan adimaa dhiigagi dhiiguba annaga xagga horunbuu ka da'aabu ku leeyahay meel kaluu dhiig ka da'o ma jirto kitaabkuna uu kaaga shaqeeyey insha allah halkaa waxaa inoogu dhammaaday culimo kitaabkii koobaad ee balaaqada ahaa ayaa halkaa inoogu dhammaaday cashirkaa waa inoo kitaabkii labaad ilan kitaabkii ee macaaniga ahaa iyo inoo berri biidn illahi tacaala wallahu aclam